og tahay waadna yaqiinsan tahay yaqiintaas iyo ogaalkaas ood wadataa la raba oon marno kaa bixin meel walbood joogto xilli walbood joogto wax walbood samaynayso inaad maankae maskaxda ku hayso ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku eegayo oo waxaad samaysana uu kugu abaalmarinayo taasaa muraaqabada la yidhaahdaa qaal allahu tacaala ilahi wuxuu uhi aladii yaraaka xiina taquum wataqalubaka fi الsaajidiin watawakl cala alcasiiz araxiim baa ka horaysay tala saara nabi maxamedow allaha casiiskaee raxiimkae naxariistadu xaggana qaalibkaee qawiga ah ee sharafta badan alladii allahaasoo yaraaka ku arka oo kuu jeeda xiina taquumu ay ila salaa markaad kacayso hurdo ka kacayso salaad u kacayso allaha kuu jeeda allaha tala saaro iyo wa taqallubaka gadgadoonkaada allaha u jeeda fi saajidiina iyo fi lmusalliin dadka tukanayana markaad ka mid tahay eed tukanayseed istaagaysa eed fadhiisanaysa ee rukuucayseed sujuudaysa jeeda allaha asaga tala saaro wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi wahuwa macakum alla waa idinla jiraa aynamaa kuntum meel allood joogtaanba allah idinla jira weeye ومعكم أينما كنتم أي بالعلم والحفظ والإحاaطة إلaahay meel walba inuu joogno waa in la jiraa waa na ogyahay wax asaga ka qarsoono nagu saabsan ma jiro أma daatadiisa caliyada ah uunkiisa iyo makhluuqaadkiisa way ka baxsan tahay caqlan وafiطraةan وanaqlan baana keenaya ilaahay subxaanaه وa taعaalى iyo uunkiisu waa kala soocan yihiin waa inaga makhluuqaadko dhan waa ka baxsan yahay waxa laga hadlay waa maciyat اlcilmi wاlixaata ayaa loo jeedaa biitifaaqi salaf الsaalix ahlulbidcna de macnomala warkoodu wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi ina allaha subxaanahu wa tacala laa yakhfa calayhi shayun rabbi wax ka qarsoon ma jiro fi lardi dhulkaga qarsoonaya walaa fi samaa'i cirba wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi ina rabbaka rabbiga nabi labil mirsaadi cimagal buu ku sugan yahay oo addoommihiisa ilaahay wa tacaala waa ka warqaba yani maan ka booda kitaabkeed haysata adugu anigima dhigno inna rabbaka rabbiga labilmirsaadi cimilgal buu ku sugan yahay wa maxay addoommihiisoo ka warqaba waa arkaa waana maqlahaya waana u jeeda wax ka qarsoon ma jiraan markii laga soo sheegay shayaadiintii suuratlfajr lagaga hadlay fasaba calayhim rabuka sawta cadaab ina rabaka labilmirsaad aayaddu sidaasay ahayd wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi yaclamu rabbi wuxuu ogyaho ka warqabaa khaainata alacyun dhagarta badan ee xada xatooyada xada ee isha wax ku xadaee muxaramaadka iyo cawraadka eega xaggaad u tuuraysa xaggaad u tuuraysa ilaah waa ka warqabaa dad toos u dad ilqoorhka wax ka xadaba ood muxaramaadkii cawraadka eegtaba rabbi waa ku ogyahay ka warqaba wax ka qarsoon ma jiro wayowmaa tukhfii waxay qarisa asuduuru laabuhu rabbi waa ka warqaba idan aayadahaaso dhan waxay teegayaan ilaahay inaad maanka maskaxda ku hayso aad ka cabsato wa kaana allahu calaa kulli shayin raqiiba waclamu ana allaha yaclamu maa fii anfusikum faxdaruu idan qur-aanka ku saabsanee masaladaa khuseeye muraaqabada ah, way badan yihiin wal aayaatu fi lbaabi ay fii baabi muraaqabati اllah kaiiratun way badan tahay macluumatun waa la yaqaanaa muraaqabadan waxaynu ku tacriifinay istidaamaة اlcilmi wاlyaqiini biiطilaaci اllahi calى ظaahirika wa baaطinik hawshaasay ayadu ka hadlahayaan intaa haddii ruuxii maankaee maskaxda ku haya ee ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kori hoosba la socdo og fal walbood samaynayso inuu rabbi ku eegaya og wax walbood samaynayso ama aad ku hadasha rabbi inuu maqlaya og oo ilaahay ishiisu inay kula jirto maqalkiisu ninkii garanaya ee qalbiga niyada ku haya xumaanta waa ka sareeganaya wanaaggana waa ku hagaagaya w macnuhu wama aaadiiu iaxaadiita iyadu soo maha falwalu axaadiis badan buu sheekhu keeni doonaa xadiidka u horeeya muraaqabada ku saabsan falwalu xadiidka koobaad can cumar bni khaaab radi allahu tacaala can qaala wuxuu idhi saxaabigaas baynamaa xilli naxnu annagu cinda rasuuli ilahi rasuulka ilaahi aanu joognay daata yowmin maalin maalmaha ka id alaca waxaa soo baxay calayna dushaa nagu soo baxay rajulun baa mudh soo yidhi shadiidu bayaadi hiyaab dharkiisu cadiinkiisu aad u daran yahay sadiidu sawaadi shacri timihiisu madowgooduna aad u daran yahay riwaayaad kale xadiidku uu leeyahay id jaءa rajulu yamshi xasanu اlwajhi xasanu الshacri طayib الriix baa ku yimid waxaa mudh nagu soo baxay rajulu yamshi nin lugaynaya oon gaadiid saarayn xasanulweji weji quruxsan oo nin aad quruxsana xasanu shacri timo wanaagsan طayib الriix aad u soo carfayo oo udgoon ka soo carfay yaa nagu soo baxay riwaayo kale meesha ah shadiidu sawaadi الshacri waxaa ku yimid shadiidu sawaadi الlixya timaha garhkiisu aad u madow yihiin walaysa min ahli اlbalad reer madiine iyo dadka aan naqaanana aan ahayn laa yuraa aan lagu arkayni calayhi dushiisa aharu safari socdaal raadkii sadaado safar kama muuqato ree beledna ma aha idan waa saxaabadu waa ku war walaa yacrifu usan garanay minaa xagga garanna ma laha way isweydiiyeenoo way istoydeenoo saxaabadu garan waaye xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiyi subanaha uu la fadhiista calayhi salaatu fa asnata tiiriyey rukbatay labadiisi jilib labada eh, low ee jibriil ilaa rukbatayhi labadii low ee nabiga calayhi salaatu riwaayo kale fawadaca rukbatayhi cinda rukbatayhi labadiisii jilib ku dhoweeyey labadii jilib ee nabiga ama labada low ee nabiga calayh salaatu wasalaam wawadaca kafayhi labadiisi sacab gacmihiisa wuxuu saaray calaa fakhidayhi bowdyihii nabiguu saaray labadii gacmoodna jilbihii nabigu sidaa u saartay riwaayadaas sidaas weeye wadaaddu way awalaan oo waxay leeyihiin in macalinkii iyo sheekhi wax ku baray intaad usoo dhawaata gacmahaadi aad taarto lowyihiisa ama boodihiisa xogo waxaa ku jira suu adab baa ku jiray leeyihiin saas marka jibriil maadaamuu arday iska dhigayo hadda nabiguna uu yahay mucallimkiisii marka wax barayay suuradan markaynu eegno aadaabtu waxay keenaysaa in jibriil gacmihiisa uu saarto asaga bowdyadiisa oo macallinka hor fadhiisto laakiin inuu lowyihiisi lowyaha nabiga ku soo dhoweeyo oo fiidda fiida u saaro gacmihiisana uu nabiga dul dhigto waxay leeyihiin xoogow waa laga wanaagsan yahay xagga ardaynimada marka la laakiin mashruuca meesha ka dhacoo dhanba waa maxay xaqiiqadu waa ardaya macallinkiisii jibriil baa macallin ah nabigaana ardaya calayhi salaatu wasalaam ayaduu sidaa tahay haddana asagaa codsaday nabigaa u fasaxay inuu soo dhowaado waynu tilmaami doonaa insha allah marka ta'wiilka qolyaha shuraaxda sheegayaan loma baana sida ibnu cuaymiin oo kale loma baana hawshuu sheegay wawadaca kafay labadiisa cab buu saaray jibriil calaa fakhidayhi bowdihii nabiguu saaray oo riwaaya xadiidku u waxay tilmaantay faqaala assalaamu calayka ya rasuul allah wacalaykum asalaam buu nabigu yidhi rasuul allahi aatiika adnuu minka wuu nabigu salaamay salaantuu nabigu ka qaada calayhi salaatu wasalaam marka rasuulka ilaahayow ma kuu soo codsaday hawshaan hawlu codsaday weeye xadiidka marka la sharxayo riwaayadkiisa la jamciya faqaala rasul lla sal slam udnuh nabigu wuxuu soo dhowow fadana uma qaala udnu fadana uma qaala udnu fadana saddex gorbu nabigu soo durug soo durug nabigaa ninka meesha keenay jibriil nabiga halkaa keenay marba hadduu codto nabi allow makuu imaadaa uu yidhi tuu soo dhex istaagay makuu soo dhowaadaa wuxuu ogaaday inuu raadinayo dhawaasho ka badan saxaabada la fadhida koodoo kale ka badan buu raadinaya nabigu wuxuu marka soo dhowow xatىa kaadad rukbatahu tamusaani rukbatayhi وxatىa wadaca fakidahu calى fakidi rasuuli اlahi sal ly slm riwaayadu saasay ku timid marka xadiidka isagaa isharxaaya marka waxaa weeye xaqiiqadu macallinku waa kuma waa jibriil wabitaali wuu codsaday inuu soo dhowaado dhowaad xaddhaaf ah oo intii loogu talagalay ka badan nabigaana u fasaxay marka taa dhib ma laha wa qaala wuxuu yidhi yaa muxamed yaa rasuullahi riwaayadku u badan yihiin yaa rasuul allah ya muxamed muxamadow ahbirnii can islaam islaam iiga waran islaam maxaa la yidhahda hogaansan alla loo hogaansamo maxaa la yidhaahdaa faqaala rasuulu llahi sal اllah alay waslm rasulku ilah wuxuu uhi alslaamu islaamku waxaa weeye an tashhada inaad qirto ood ogaato an laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaahay mooyeen alla weyne mooyeen riwaaya xadiidku uu leeyahay an tuslima wajhaka lilah ma lislaam islaam muxuu yahay an tuslima wajhaka lilah wejigaada iyo qasadkaada iyo qalbigaada ilahay inaad u hogaamiso u addoomayso wey wa fii riwaaya wa xataa fi صaxiixayna min xadiiث abi hurayra an tacbud allah laa tushriku bihi shaya ilahay inaad caabudoodan u shariig yeelin wey idan shahaadtu an laa ilaha illa اllah iyo an tacbud allaha laa tushriku bihi shayan waa isku macno an tuslima wajhaka lilahi waa isku macno ilahay inaad isu dhiibto ood keligii caabudo oodan makhluuq kale ku leexanin weeye islaamnimadu wa anna muxamadan muxamadna rasuululahi rasuulka inuu yahay inaad qirto dhaqan ahaanna ku muujiso wey islaamnimadu wa tuqiima asala salaadda inaad ogtood hagaajiso wey wa tu'tiya azakaa zakada aad bixiso wa tasuuma ramadaana bisha ramadaanee waajibkana aad soonto wa taxuja baydka ilahi inaad u qasato kacbada aad tagto in istaacta ilayhi ila lbeyti sabiilan wada ahaan iyo baad u karto qaala jibriil wuxuu yidhi sadaqta runbaad sheegtay riwaayada xibbaan iyo axmed waxaa ku yimid ibnu khusaymi iyo hayrkood khaarij eh, saxiix muslim faida facaltu dalika faana muslimun qaala nacam qaala sadaqta inta la imaado oon ilaahi subxaanahu wa tacaala waxdaaniya tawxiidii uluuhiyo u gooni yeelo oon nebi qiro oon raaco oon soomo oon salaado oon zakeeyo oon xajiyo ma muslim baan ma muslim baan ahay faida facaltu dalika fa ana muslim nabi wuxuu ihi muslim baa tahay jibriilna sadaqta run baad sheegtay idan halka waxaa kuu muuqanaysa ruuxa aadamaha muslim baynu leenahay waa muslim hadduu ay oo waajibaadka islaamka la yimaado waxaan leenahay muslim weeye xukumkaasaynu siinaynaa daahirka ah hadduu acmaashii islaamkii waajibaadkao dhanba la yimaado waa muslimun xaqiiqatan lannu munaafiqowlaha lama imaan karo hadduu annutqu bishahaadatayn iyo wixii markaa salaadii raaca la yimaada besana waxaan leenahay waa muslimun daahiran waajibaat alislaam kulliha ninka la yimaado waa muslimun xaqiiqatan ninkii miftaaxa iyo furaha islaamka lagu sogaa la yimaadana waxaynu leenahay waa muslim xagga daahirka ilaahay baa naga og hoostiisa baatinkiisa allah naga og idan lama ogola inaad wareegaysato wax kale aad sheegto jibriil oo macallinkii nabiga diinka barhaya ah inoo soo diray iyo subna waxay isku waafaqeen ninkii shayaatiinka la yimaadiyo hawlaha inuu yahay faidaa facaltu dalika fa ana muslimun qaala nacam qaala sadaqta qolyaha khawaarijta adduunka hadda roge warkooda iska ilaali waba laguma dirsanin ruuxa hadduu islaamnimo muujisan waa muslim dheh shaataynkii buu la yimid tuganaya waa soomaya waa salaadaya calaamado iyo muuqaal islaam baa ka muuqda waa muslim baad leedahay waad guurin waad ka guursan gowriciisaad cuni waad ku daba tukan waad la tukan walaalkaa muslimuu ku yahay adduunka allah kala saari doonaade howlaha laguma dirsanin ilaa aad ku arkayso gaalnimo so sidaa idan hawshaasaa meesha waxbaa u qarsoon iyo maya shardi baa weli dhiman iyo waa howlaha laga xaqiijiy waa in la baado iyo baashu bangaani in la iskeeye uma baahno islaamku sidaa waa ka waasacsan yahay inaad fahanteen baan filaya islaamku sidaa waa ka ballaadhan yahay soomaalidu waxay yidhaahdaan muxuu ahaa ninkii magacaada sheegta e maqashaa loo jiraa maqashaa loo jiraa ninkii magaca ayaga islaamka sheegtay yidhaha muslim baan ahay calaamada islaamkana la yimaada waxaynu leenahay muslim baad noo tahay ilaa aan kugu arkayno xumaan kale oo gaalnimaa shirki kufri ilaa war kale aad muujisanayso maxaa tahay muslim nin walba taargaduu wato iyo waxa ku dhaggan iyo laysinku wataa uu xugum ah isagoo gaalnimo muujisanhayana waa muslim haydhihin oo koofiyad islaamnoo beenbeen hayugu caaminin isagoo islaamnimo muujisanhayana waa gaal haydhihin nin walba wixii ka muuqdaa la rabaa in la siiyo labada arrinba waa lagu aafoobaa ruux islaam muujisanhayo oo tawxiidsanayo oo salaadahaya oo axkaamta islaamka la imanayo oon gaalnimo lagu ogayn in diinka laga saaro islaamnimo loo diido alkhawaarij aljudad xaraaqiisu zamaanina baa lagu yaqaanaa iska ilaaliya shayaadiintaas malaaxida wey haddii tabar loo hayo in la gumada stahlan haddii tabar loo haynina halla habaaro ha loo qumo waxaa ka soo horjeeda idabdarro kale oo ah nin gaalnimo muujisan in la yidhaahdo waa muslim waa laba idabdarro tan hadda dambaana sii daran nin ilaahay khayrkii caabudaya oo awliyo tuugahaya oo abotodaba taagan oo qubur ku dul wareeghayo ku dawaafahaya ayadana baryahaya ama ilaahay xukunkiisi marooqsaday oo sharci kufriga dejinaya oo ilaahay xaqiisu ku haysta khaaska ahaa ayaa waxa lagu leeyahy waa muslim mid wax gaalnimo aan lagu ogaynoo tukanhayo soomahayo salaadahayo ashaadana waa leey waa gaal labadaa godba iska ilaaliya allah idinka badbaadiyo qaala wuxuu sadaqta run sheegtay facajibnaa lahu waan la yaabnay wadaadkii saa'ilka ahaa maxaad oola yaabtan saxaabay yasalu nabigu su'aal weydiinaya oo arday buu iska dhigahaya wayusadiqu haddana waa u rumaynoo macallin buu iska dhigahaya bay dhehen dawaasaha moogta saa'ilku waxaa la khayr allah ku kaga ba laakiin run waad ku habsatay waad fiicantahay waad heshay macnaheed waxay noqonaysaa inaad adigu tahay macallinkii riwaayo kale ay ku caddeeyeen waxay dhaheen kaannahu yucallimu rasuul kaannahu yucallimu rasuul waxaad moodda riwaayo kale waxay dhaheen aragba nin xaggana yidhah nabigaan weynaynay xaggana oga daran bay yidhaahdeen nabi allow su maxay tahay iiga jawaab uoga jawaab run baad yani waa hawsha dhan meesha ka socota hawl hariib ah macallin isqaranhaya weeye sheekh isqaranhaya weeye ardaygiisii imtixaanahayaba saxaabadan waxay u haystaan arday wax la barhayo hawshaa kala duwan oo isweydaaratay qaala haddana wuxuu yidhi faahbirnii cala liimaani iimaanka iiga warran ma huwa aliimaan alislaam wuxuu noqday alistislaamu lilaahi waxdahu ilaahay keligii oo loo hogaansamo ilaahay keligii oo lisu dhiibo oon aadamihi makhluuqaad waxba la moodin ama aliimaan ma huwa aliimaan qaala nabigu wuxuu idhi an tu'mina billahi alla inaad rumayso wey alla inaad rumaysood garata weeye wamalaa'ikatii malaa'igtu rabbi soo dirayna abuurayna aad markaa iyadna rumayso inay jirto xaq wa kutubihi kutubtii alla soo dejiyey min abina aadam ilaa nabiyina muxamed lagu soo dejiye aad rumayso wa rusulihi ambiyadu ilaahay soo diray ee basharka ahaa aad rumayso maadaama malaa'igtu gooni loo sheegay walyowmi alaakhiri maalinka dambe qiyaamana aad rumayso inay jirto oy dhacayso laysa soo saari oo la isxisaabin doono wa tu'mina inaad rumayso weeye bilqadari ilaahay qorshayntiisa uu makhluuqaadka qorsheeyey axad walba wuxuu ku beeqaamayo ama uu mudan doono khayrihi qadarka kiisa u wanaagsan aadamahay jecel yihiin iyo wa sharihi mid ka dhibayaba wa fii riwaaya xuluwihi wa murihi ka macaani ka khadhaadhba ay aad rumayso wاljannati wاlnaari wاlxisaabi baa riwaayo kale ku daraysa yacni haybiyaadkao dhanba qaala wuxuu ihi jibriil sadaqta run baad sheegtay hawshaana waa dhab riwaaya xadiidku uu leeyahay faida facaltu dalika faana mu'minun inta haddaan la imaado oon alla rumeeyo oon malaa'igta rumeeyo oon kutubta rumeeyo oo rususha ilaahay rumeeyo oon qiyaamo iyo baciga oon qadarka ah aan rumeeyo waxba aanan dafirin inta haddaan la imaada fa ana muminun qaala nacam qaala sadaqta waa tii hore kale faida facaltu dalika fa ana muslimun idan qaala nacam qaala sadaqta tii bay la mid tahay qaybta hore ee wataxuja albeyta riwaaya cinda ibni xibbaan waxay ku daraysaa watactamira wataktasila min aljanaaba wa riwaaya cinda axmed waxay ku daraysaa wa an tutima alwuduu'a waa inaad cumradana la timaaddo janaabada ka qabaysato weysada dhammaystirto culimmadu marka waxay leeyihin xadiidku intanuu ku gaabsaday riwaayadkiisa marka la jamci waxay tusahayaan shay walbo waajib diineed ah oo fal ahaan loola yimaado oo jawaarixda ka dhaca oo camal ahaan loola yimaado wuxuu ka mid yahay min waa madaxyaweyntii waa tusaale ahaan ee intan islaamku kuma koobno shay walbo min waajibaat اddiin weysadii طahaaradii janaabadoo laga qabaysto jihaadkii dadkoo samaha la faro xumaha laga reebo axkaamta sharecado dhan baa taqaana hadde qaraabadoo la xidhiidhiyo wixii waajib xumaantoo laga fogaado waajibaadka diinadoo dhan ba waxay soo gelayaan alslaam intana waa tusaalahaan baa laguu siiyey kadalika masalaة اliimaanna waa nafs shay alimaan bilahna asna waa intan waa waa lagu sii tusaale waa fara badan yihi wa la rumaynayo jannadii naartii baan hadda aan la sheegin xisaab baan la sheegin xawdkii nabigaan la sheegin miisaan baan la sheegin shafaacadii nabigaan la sheegin masaa'il badanoo min aliimaan ah ayaa maqan oo carakawa ah inta waa madaxyaweynta hordhaci weeye faida facaltu dalika faana muminun qaala nacam qaala sadaqta qaala wuxuu uhi jibriil haddana mar labaad mar saddexaad cafwan faahbirnii can اlixsaan bal ixsaan iiga warran islaam waan gartay nabi allow iimaanna waan gartay iimaanna waan gartay bal ixsaan iiga warran qaala suban wuxuu uhi an tacbud allaha kaannaka taraah an tacbud hada bayt اlqasiid masladu u keenay xadiidka sheekhu ee baabulmuraqaba u geliyey waa masalaة اlixsaan an tacbud allaha ilah inaad caabuddo wey ixsaanku wa fii riwaaya an takhsha allaha tacaala an takhsha allaha ilah inaad ka cabsato kaannaka taraahu sidaadoo indhaha ku haya fain lam takun taraahu haddaad adu u jeedin fainahu yaraaka isagaa kuu jeeda oo ku arka inaga soo maray muraaqabadii tacriifkeeda hadda meesha kaaga muuqanaya istidaamaة اlcilmi wاlyaqiini biiطilaac اllahi subxaanaه wa tacala calى ظaahirika wa baطinih an takhsha allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak haddaad adigu u jeedinoo marka aad iskhaafiso allah kuu jeeda idan muraaqaba iyo isaan baa isku macaan noqday muraaqaba iyo ixsaan baa isku macaan noqday fii riwaaya qaala faida facaltu dalika fa ana muxsinun qaala naam qaala sadaqta inta haddaan yeelo oon ilaahay u caabudo oon oga cabsada sidaan oo arko u jeeda oon maanka maskaxda ku hayo oonan meella oga ilduufin ilaahay muraaqabadiisa ka cabsigiisa qadarintiisa ma muxsin baanahay haa muxsin baata tahay samafalowgu baa tahay wanaag falowgu baa tahay qaala nacam qaala sadaqta waa runtaa buur intuba waa u jiibiyey waana u tasdiiqiyey qaala wuxuu idhi haddaba fa ahbirnii iga warran can isaacati qiyaamo iga warran qiyaamo goormay dhacaysa ma lmas'uulu can waqti qiyaami saaca wey xilligay dhacayso maxaa yeelay in la rumaynaya waxaa la soo geliyey asalkiisi waa la soo sheegay baab liimaan baa lagu soo sheegay wاliimaani biاlyowm اlaakhir yomlahra goormuu ka bilowdaa si guud iyo si gaar ahaaneed si guud wuxuu ka bilowdaa qiyaamada wayna dhacaysa si gaar ahaan nin walba xilligu dhinto u bilaabanaysa ila hawshu way kala duwan tahay faahbirnii can qiyaami saaca qiyaamadu xilligay dhacaysee buunka la afufayo adduunka la rogayo iiga warra nabi allow qaala subana wuxuu idhi malmas'uulu ka la weydiinaya ma aha canha can qiyaami saaca la weydiinayo biaclama mid ka ogaal badan min asaa'ili weydiiyaha adiga i weydiinaya kaagama ogaalbadin yaamo xidiga dhkama ogaalbadin idan waxaa wey hawl hayb oo waa hantii waxaa wey mafaatix اlhayb ku jirtaa qaal haddaba wuxuu waa gartay faahbirnii ii sheeg can amaaraatiha jamcu amaaratin astaamaheeda lagu garto qiyaamo inay dhacayso can calaamaatiha riwaaya can ashraatiha faahbirnii ii sheeg oo iga waran can amaaraatiha qiyaamo iyo saaca calaamadaha iyo astaamaha lagu garto inay dhacayso calaamadaha waaweyn iyo kuwa yaryar bay leedaha waa taqaanaan kutubta lagu qoray ka akhriya qaala wuxuu idhi nabigu waxaa ka mid a ah calaamadaheeda an talida alamatu addoontu inay dhasho rabatahaa sayidadeedii an talida alamatu addoontu inay dhashaa lagu gartaa qiyaama inay soo dhowda ama ay dhacayso rabbatahaa ay sayidataha maalikataha ugaasadeedii iyo sayidadeedii bay dhalaysaaba addoonta waxay dhalaysaa gabadh u ah sayid iyo ugaas u noqonaysa taa calaamad calaamada labaadna waxa laga wadanaya sheekha fasiri doon markaa maynu tacliiqinayna labaad wa an taraa waxaa ka mid a calaamadaha saacadda lagu gartay astaamaheedu alxufaata kuwii cagaha caddaa jamcu xaafin alxufaat waa ruuxa cagacaddaanteen kabaha qabin faqri iyo saboolnimo wuxuu ka gaadhay ayuu wuxuu kabala'aan buu socdaa wuxuu xidhuu la'yahay horaan marka la fiiriyo an tara alxufaata qolihii kabala'aanta inaad aragto weeye alcuraata ee qaawanay aradnaa ee dharla'aanta ahaa jamcu caarin alcaalata caaladuna waa jamcu caailin caailku waa ruuxa saboolka ee faqiirka ah wajadaka caa'ilan faaghnaa wan tara alxufaata kuwii kabala'aanta ahaa alcuraata qaawana dhar dharla'aantaha alcaalata saboolka ay fuqarada ahaa oo inaad aragto wey ricaa'a shaay adhiga raaci jiray ee adhi jirka ahaa yatataawalun ayuu ku baratamaya filbunyaani guryodheerida iyo anaa ka guridheer waa ras calaa caqib adduunkao dhan baa isbedelay mawaasiintii baa isurgaysa wey dadkii minjimaha ahaa baa madax noqonaya wey dadkii minjimaha ahaa ee hooseyn safalat wa wasuuqatuhumba waxay noqonayaan muluka naasi wa ru'asaa'ahum bay noqonayaan idan waa adduunyadoo dhan ba isbeddelaysa wey sidaa dartee ibnu xibbaan wuxuu yidhi wax walbo waxyi iyo diinoo khayroo xagga alla ka yimid oo rusul iyo ambiye la yimaadeen mar walboo qiyaamada loo dhowaada way yaraadaan adduunyaduna mar walboo qiyaamada loo dhowaado way ka sii dartaa way sii bulaashaa waa u fiirso mar walbo agga adduunyada aakhara qiyaamo loo dhowaado wixii adduuna ah asagoo ile baail buu ahaaye waa afuufmaa waa bararaa waa bulaalaa wixii khayr ahaa ee ila xaggiisa ka yimid ee waxyi iyo diin iyo iimaan iyo wanaag ahaana waa yaraanaya waa gabaabsanaya waa guraya yataaawal ayagoo ku baratamaya fi lbunyaani guryaha riwaayaka xadiku ricaa'a shaai ru'uusa annaasi wa muluukahum yataaawaluna fi lbunyaan iyagaa madaxyo noqonaya dad aan weligood talin jirin oo aabbahood iyo awoyaashoodba talada laga ilaalin jiray oo geedka xataa garta aan loogu yeeli jirin ayaa talin talinhaya oo ogaasi noqonhaya kuwa xaynta aan la raacsan jirin iska daa wax kale yaa sidiyaal hadda sheeganaya kuwa annagu aan doqon moodi jirra waa dhowd unaysayid baan reer dhannaabu sayid u noqday asaga hadda la barakaystaa waag hore nin qaawan buu iskaha meelaha wareego oo meelaha suxsuuxoo lasoo qabto haddana wuxuu dhi anaba sayid ah soddon suuna regaysanaya haddana shimirkii ka duulay shimbirkii baa ka duulay nafsa shay waa min ashraad isaaca qiyaamada hawlaheeda wey waa aragteen carab niminka u liitay baa adduunka hadda ina zaayid ina salmaan iyo safalat unnaas ayaa ummadda adduunka hadda waaba howlo addunya lagu yaqaanaaba nabigu wuxuu laa taquumu الsaacatu xataa yakuuna ascad الnaasi biاdunya lukac ibnu lukac qiyaamadu ma dhacayso ilaa adduunyada ninka ugu qiimo badanee loogu jecel yahay iyada dhanba isku dayda u noqdo nadal nadal dhalay buu yaa adduunka qabsanaya midgaah midgaan dhalay midgaanka waxaan ujeedaa hadda dhaqan baan ka hadlayaa aafadiinna kama hadlayo idinku aad aaminsanaydeen ee nasabka ahayd mid aan meel gobinimo ay ka soo gasho jirin oo liita oo dhan walba ka dhintay baa adduunyada ka talinaya kaa markuu qabso maxaa dhici gobinimo ma xeerinayo qiima ma laha ruux liita markuu ku qabto muxuu noqonaya wax walbo liituu qaadanaya dadka sariigtay gobtaa ee danqada ee wax dhibsada markay xil kuu qabtaan islaamku dadku wuu hagaagaya laakiin joqoraha qashanka jiifa hadduu hadda madaxweyne noo noqo muxuu samaynayaa kulligii baasha dhuuquu leeyahay meed fahanteen waxaan ka waa sidaa joqora hadduu madaxweyne noo noqo muxuu wada jiiduu leeyahay baasha oo indhaha las daba qashinka la cabay bullaacadda nin walba wuxuu yuu ku marinayaa soo ma nin walba wuxuu yahayba ummadda la qaabili ninka gobkaa ee iimaan ilaahay iimaangeliye raganimiyo dadnimo u dhaliyey wanaag buu ka talinaya dulmiguu la dagaalamaya sinaantuu raadinaya cadaaladuu raadinaya dadku inay wana ciza iyo gobinnimaa ku jirta laakiin daliilu lqowm hadduu kuu noqdo madaxweyne maxaa dhici xaarkuu leefayaa musquluu xaaqayaa gaaladaasuu iska gadahayaa marka joqoraan idinku miaali miaal baan ka wadaa miaal baan ka wada hawshaa waa in uma nalaqa eh, waa tegay jibriil falabistu waxaa nagaaday bu sayidina cumar maliyan innabar ah maliyan nabar yani wakhti baanu joognay saddex maalmoodna waa la sheegay riwaaya maalina waa la sheegay uma qaala wuxuu uhi suubanuhu yaa cumar cumarow atadri man isaa'il su'aal weyddiiyihii ma garanayse ninkii shalay ama maanta su'aasha inuu weydiinaya qultu allah warasuulu aclam ilaahay rasuulkiisa u ogaal badan baan idhi faqaal nabi wuxuu idhi fainahu jibriil jibriil buu ahaa wadaadkii su-aalaha i weydiin ataakum waa yimid yucallimukum diinakum diinkeenna soo idiin baro diinkeenna marka waa saddexdaa darajo islaam iyo iimaan iyo ixsaan wey iimaan islaan iyo iimaan iyo ixsaan riwaayadka xadiidku marna waa kala hormaray iimaanka islaamka marna sidan hadduu sheekhu u dhigay buu lagu keenaa wuxuu u yimid inuu diinka idan baro wamacnaa talid alamatu rabbataha macnaheedu waxaa w ay sayidataha rabbataha waa sayidataha ugaasadeedii wa macnaahun waxaa laga wadaa an takura inay badato assaraari addoommada lasoo qabanaya qafaal iyo halgan lagu soo qabanaya la addoonsanaye laga ilmadhasanayo asaraari waa jamcu suriya suriyaduna waxaa weeye waa addoonta intaad u galmooto ilmaha ku dhashaa la yidhaahdaa xataa talida alamatu ilaahay addoontu dhasho asuriyatu laga ilma dhashanaye loo galmaday bintan gabadh oo lisayidiha ah ugaaskeeda u wa bintu sayidi sayidka gabadhiisuna fii macna sayid sayid bay la macno tooyada de aabbaheed awooddiisa bay ku talinaysa wa qiila hayru dalika tafsiirka tafsiiranka ina waa laga bixiyo sheekh kuuri waxaa kamid tafsiirta laga bixiy in la yidhaahdo caasinimadaa yaa baahaysa caasinimada cuquuq waalidayn iyo waalidka in lagu gacansaydo oo caruurta caasigorooban baa yaa ka mida calaamadaha iyaamada wayba taagan tahayba waalidaan ilmihiisa ka calaacalaynin oo inay caasiyeen oo ku gacansaydheen oo si walba intuu ku maray uu kari la'yahay aan ka sheegayna ma jiro ilaa man raxima rabbuhu cuquuq waalidayn hooyadii waalidkii marka cabsan ilmihii baa ayaa amarku taaglayn oo canaanan ilaa aad mooddo ilmuhuba inuu yahay ugaaskii isiidka reerka ka talin lahay hooyadan ay gacankuka bad tahay oo aabbihii gacankuka bad yahay adda goor baa idinka sheegay haweeney baa inta ii timid baa tiri sheekhow bal wiilkayga iila hadalo hooyadaa la hadal dheh maxaa jira anugu inaan la hadlo waan ka cabson hadda afku igoosanoo naftu ii keenahaya bal inuu isoo waco u maxaad ii socduu le haday wacdo ilmuhu qaadahaya hooyada baa gabbanaysa marka kaade muxuu sugahayaa adduunkana kuladii maaya aakharana dinaar baa sugi ilaahay inuu ka watobadkeena mooye hawsha ayada ama rabbuun cafiya mooye hawl khatar hawshaas idan hayra daalika waa la sheegay oo la yidhaahdo cuquuqaa badanaya cuquuqa ayaa badanaya waa la sheegay waxaa kaloo la sheegay macna ah waxaa badanaya futuuxaadka islaamka ayaa badanaya kadibna ciidankii muslimiinta waxay soo qabanayaan gabadh yar gabadha waaga dambe way weynaanoo reer bay yeelano kadib hooyadeedu waa damba la soo qafaalay ayayba suuqa ka soo iibsanaysa iyadoo aan garanayn oon ka warqaba inay hooyadeed tahay wayna addoonsan idan gabadha waxay noqotay sayidad hooyana waxay noqotay adoon yaa dhalay marka sayidadaan addoontaa dhashay laakiin iskama waqrabto macaani badan baa lagu sheegaa waxaaso dhan waa maxay waa min ashraad calaamaati الsaaca wاlcaalatu waxa laga wado waa alfuqara waa saboolkii dadka fuqarada ah wey wa qowluhu maliyan uu yidhi saxaabiguna ay zamanan طawiilan wakhti dheer in nabar ah wa kaana dalika aaaa saddex maalbood buuna ahaa xadiidku marka macaani badan baa ku jira macnaha ugu muhiimsana sheekhu uu keensadayna waa masalaة اlmuraaqaba an takhsha allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ama masalaة اlislaam waa macluuma masalaة اliimaanna waa taqaanaan aliimaanu qowl wacamalu waاctiqaad iimaankaiyo islaamku haddii isku meel lagu sheego mid walba macanihii keligii hadii la sheego uu tusi lahaa barhkiibuu tusahaya iqtiraan baa la yidhaahdaa dalaalat اlalfaadi fi اliqtiraan islaam haddii la sheego keligii oon iimaan la daba dhigin islaamku wuxuu tusahayaa wuxuu iimaaniya islaamba tusahayay oo kelimat lislaam waxay ku tusi shahadatu an laa ilaha illa اllah وana muxamada rasul lah waiqaami الsala waitaaءi الzaka waxaji اlbayt ila akhirihi waxay kaloo kutusa aliimaanu biاllahi وmalaa'ikatihi وkutubihi rusulihi wاlyowm اlآkhir وbilqadri khayrihi washari ila akhirihi idan haddii gooni loo sheego wey kalimaة اlislam tadulu calى macna اlislaami wاliimaani ida ufridat wakadalika iimaan haddii gooni loo sheegana macnuhu kutusahayay islaam eed horaan soo marteen acmaashii daahirka ayd ah iyo macni iimaan kutusa wuu kooda tusahaya waa haddii gooni loo sheego keligii la sheegoon islaam la daba dhigin haddii laysdaba dhigoo la wada sheegana midkoodba wuxuu tusahayaa macnihii haddii la mutaxo uu tusi jiray barhkiibuu tusahayaa islaam haddii la mutaxo muxuu tusahayaa aliimaan walislaam buu tusahayaa iimaan haddii la mutaxana alislaam waliimaan buu tusahayaa haddii la wada sheego macnihii guud bay qaybsanayaan wey miyaynu isfahanna midna wuxuu tusahayaa acmaasha daahirkaa oo waa islaamka midna wuxuu tusahayaa baatinka wixii ka dhacee iimaanku tusahaya sidaasaa macnuu meesha ku jira waxaa kaloo ku jira masale muhiima oo ku saabsan eh, istiftaaga iyo eh, axkaamta in la caddeeyo xukun adoo garanaya oo ka warqaba inaad bulshaweyn dhexdeed aad ku weydiiso sheekh ama wadaad ku weydiiso si ay uga faa'iidaystaan dadka aan garanay jibriil muxuu samaynayaa masalada suuu garanhayey ee minallaahiba uu kala yimid ayuu iska dhigay su'aal weydiiye si ugu faa'iideeyo dadka ugu faa'iideyo nabigun wuxuu yidhi ataakum yucallimukum diinakum waa min qaabka wax loo sharxa weeye caamaa fadhida laga yaabaa ama jahalaa fadhiya ka xishoonaya inay wax weydiiyaan su'aasha ay sheekha weydiista ama ay jahli baxaan ka xishooday adaa hawsha ka warqaba si guudba wadaadow saaysaa bal ka waran si guud baa loo jawaabay aamiga waa faa'iidaystay kii mustaqbirka ama mustaxyiga waa faa'iidaystay ajir weyn baad ka helaysa waxaa kaloo meesha ku jira in mararka qaarkood adoo faqiihoo caalim ka dhihi karto daalib jaahil ah mustafti limaslaxa sharciya waxaa ku jira atashakul tashakul almalaa'ika ayaa ku jira adaga xadiidku masaa'il fara badan baa laguyaa ku jirto aad u fara badan fiqi dheer buu ka bixiyey wadaadkii ibnu rajab alxambali kitaabkiisa waad haystaan xadiidkan akhriya waa usuul islaam wa usuul iimaan buu xadiidku caddeeyey asaaskeenne wey iimaan iyo islaam iyo ixsaan maxalu shaahidku uu sheekhu rabana addoomow ilaahay ka xisho ilaahay xurmee laguma arka hasdhihin yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah yayse kaa noqon ilaahay qadar oo xurmee in ishiisu kula jirto oo maqlkiisu kula jiro oo kaa warqabana ogow saa oga cabso markaasaad liibaanaysaa الثاني xadiidka saddexaad cafwan labaad can abi darin jundub bnu junaada wabi cabdiraxmaan mucaad ibnu jabal labada saxaabi xadiidku way wariyeen saxaaba badan baa wariy xadidka hore haddaanu soo sheegnay rawaahu muslim muslim baa la tafaruday laakiin min xadiidi abu hurayray wariyaan fi saxiixayn bukhaari muslim waxay wadaagaan qisadan qudhigeedo min xadiid abi hurayra ah. dhowr iyo toban saxaabiye dad ka badan baana xadiidka wariya xadiidka ugu saxiixsan ee ugu faahfaahsanna waa xadiiu abi hurayra iyo xadiiu cumar xadiiu cumar muslim la tafaruday marka riwaayadu hadda doortay baana caan ah lann xadiika abi hurr oogo ku jira ikhtisaar baa ku jira fi saxiixayn can abi darin jund bnu jinaada wa abi cabdiraxmaan mucaad bnu jabal can rasuul illahi bay ka wariyeen qaala nabigu wuxuu idhi ittaqi illaah naba allow ii dardaaran mucaad baa yidhi ii dardaaran labadii waa isku qabtay sheekh eh, imaamu nawowi raxmat ullahi tacaala calayh xadiidka mucaad baana faahfaahsanoo dheer nabigu wuxuu markuu yidhi ii dardaaran ittaqi illaaha ilaahay ka ataqwa waa maxay waa in shayga aad ka baqaysa aad iska xijiso wuxuun attaqwa shayga aad ka cabsanayso ama libaaxa ama balaaya ama qabow ama dhib ah inaad wuxuun gabaada iska xijisaa taqwa luqada carbeed la yidhahdaa shaygii waad ka cabsanaysaa waxna waad ka qabanaysaa waxna iska xijin maysid difaac ka yeelan maysid hadda waa doqonnimo mar haddii naari cadaab laga baqahayo oy qiyaamo dhacayso oo la is xisaabin doono hawlahaasi waa inaad iska xijiso wax gabaad kaaga noqda gabaadkuna muxuu noqonayaa ilaahay waajibaadkiisoo lagu hagaago xumaantoo laska ilaaliyo imtitaalu awaamir wajtinaabu nawaahi wuxuu rabbi kaa reebood ka dheeraato wuxuu ilaahay farood ku aaddo intaasaa waxay ku tahay gabaad waxaad ka baqayso cadaabiya naar ahaa ittaqi illaaha ilaahay ka cabso kunta meel alle meeshaad joogto ama keligaa noqo ama fadhiya fagaara joog ama bulsho dhex joog ama habeenii maalin ha noqoto ilaahay ka cabso wa atbici raaci asayi'ata xumaanta kaa dhacdayna alxasanata wanaag ka dabagee tamxuha way tiraysaa tamxuha way tiraysaa biijmaacin hadday sayadu sahiiro ahayd shay dembi yar baa kaa dhacay salaad baad tukatay soom baad la timid sadaqaad bixisay xaj baad la imaatay wanaag baad ummaddii fartay khayr idan sakhiiradii waa lagu dhaafayaa ama kabaa'irtu tobay u baahan tahay cala araajix min aqwaal ahli اlcilm waa haddii la khasiso wey oo haddii la camimo oo sayo oo dhan la camimo tafsiirka waa in la geliyo oo ilaaqa aan u qaadanno ilaaqa logu wa atbici sayi'ata dembiga raaci alxasanata haddii looga jeedo towbana wax khasisaya ma jiraan haddaan dhahno wa atbici sayi'ata xumaanta ka dabagee alxasanata towba ka dabagee wax la kala qaada ma jiro shirkii ninka ku dhacay toobadkeeni waa laga tiraya dembiga ugu weyn kii ku dhacaye ka toobadkeeni waa laga tiraya wataa'iba min adembi kaman laa danba lahu haddii laakiin iطlaaqa ah aynu ku wadno iyo cumuumkaasi laabudda min takhsiis calaa ra'yi jumhuur ahlicilm wa atbic اsayi'ata dunuubta kaa dhacday ka dabagee alxasanata wanaag waxaa loo jeedaa ay sahaa'ir fainaha tukfaru watukafaru biاlxasanaat sida calى qowlihi tacaala ina alxasanaat yudhibna sayi'aat oo kale wey tamxa way tiraysa way baabi'inaysa wkhaaliq الnaas waana khilaaf baa ku jira bacd ahlicilm waxay ibn rajab iyo cafwan ibnu taymiya iyo ardaydiisu waxay doortaan bacd اlkabaa'ir dunuubta weyna kaa dhacay qaybo ka mida adoon ka toobadkeenin yaa lagu dhaafi karaa bacd اlxasanaat xasanaadka qaarkood ee waaweyn ee magacaabanee tacdaarinee ka duwan xasanaadka kale haddaad la timaad waa lagu dhaafaya halka iyagu waa ra'yiga way maraan jamaca min aslf bayna ka soo ibnu rajabna hawsha waa rajaxa fi lcibaari laakiin jumhur ahlicilmi sidaas tafsiilkaasi qur-aankaana caddaynaya in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawn canhu nukafir cankum sayi'aat waa la kala qaaday الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أxaadiita cadaynaysa qur-aanka cadaynaya tafsiilka jumhuurta yaad moodaa inuu xoog badan yahay malka muslim markaynu sharxaynay tafsiilkaasi faafaahinta halkaas waad ugu laaban kartaan wa khaaliq الnaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin dhaqan xasanin wanaagsan hadda maxaa dhiman haddii la ilaahay ka cabso meel walbaad joogto aadamaa tahay hadday xumaani kaa dhacdo ka toobadkeen ama xumaantii wanaag ka dabagee lagu yidhi aadamaha ilaahay makhluuqaadkaana weji wanaagsan kula dhaqan maxaa dhiman gubadnimo waa intaa ilaahay ku abuuray khaaliq aha ee sidan wanaagsan kuu abuuray ee abaala kugu leh ka cabso ma khaldamo waa ilaahay aadam waa gafaaya haddaan gafo maxaan sameeyaa waa atbic asayi'at alxasana tamxuha xumo hadday kaa dhacdana wanaag ka dabagahas dhiganin way tiraysaaye ummadda iyo aadamahana ku dhex afalmarjaca noqonayne wkhaaliq الnaasa bikhuluqin xasan khuluqa xasanka waxaa lagu soo ururiyaa weji furan iyo dadkoo dhibkaada aad ka xaslato iyo wax aad tari kartoo tarto khuluqa wanaagsan waa intaaba aadamaha iyo makhluuqaadka wixii wanaaggaad tari karta tar adiga dhibkaada iyo sharkaadana ka xasloo ka xajiso oo ha kaa nabadgaleen maxaa soo hadhay haddaadan dhibna u geysanaynin waxna aadan taraynin wejiga u fur wejigaado alaaqat اlwajhi wa badlu الnada wa kafu اlأda baa lagu soo ururiyaa khuluqa xasanka waa intaa gebagabadu marku waa maxay rawaahu tirmidi waa xadiidka wariyey wa qaala xadiiثun xasan waa suu sheegay xaggee marka ay kaga jirtaa muraaqabaة اllah ittaqi اllah xayu ma kunta muraaqabaة اllah wey ittaqi اllah xayu ma kunta alxadiiث الثالث xadiidka saddexaad can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhu qaal kuntu waxaan ahaa khalfa nabiyi nabiga gadaashiisan ahaa calayhi salaatu wasalaam yowman maalin maalmaha ka mida ah. faqaala wuxuu yidhi yaa ulaam wiilow yaa hulayimna waa riwaayo kale inii ucallimuka kalimaatin weedhaan ku barahaya waa jumal waa kalaam wuxuu nabadku sheegayo kalimaatinna waa yidhi saaana aslah weerow aan ku baraya kalaam mufiidoo jumalo dhammaystiran baan kuu sheegaya midda koobaad ixfad illaaha ilaahay dhowroo ilaali yaxfadka waa ku dhowrayaaye ilaahay see lagu ilaalin ilaahay waxaa lagu dhowri bixifdi xuduudihi wa awaamirihi waijtinaabi nawaahihi ilaahay wuxuu ku faray inaad ku dhaqaaqdo wuxuu kaa reebana aad ka fogaato baad ilaahay ku dhowraysaa markaasuu aduguna ku dhowrayaa ixfad illaaha ilaahay ilaali oo dhowr weeye tajidhu rabbi waxaad helaysaa tujaahaka hortaadaad ka helaysaa markaad u baato riwaayo kale amaamaka tujaahaka amaamaka haddaad ilaahay adugu ilaaliso ood xaqiisii ka soo baxdo asaguna waa ku xurmaynaya waa ku qadarinaya ducadu kaa aqbalaya waa kuu gargaaraya cadowgaaduu jebinaya laakiin ilahay intaad dayacdo haddana inaad gacmaha fii awaamirihi wajtinabnawaahi ku yidhi tajidhu waxaad helaysa tujaahaka hortaad ka helaysa markaad u baahato tamkiin iyo nasri iyo tafriij اlkurubaat waad helaysaa w aakharna waad helaysaa hadde wanaaggii uu kugu talaga waad helaysa idaa sa'alta midda saddexaad haddaad wax weydiisanayso su'aal u baahato fas'al illahi ilahi wax weydiiso suaal waa mas'ala xaaja iyo baahi loo koryeelaya aadam hadday kugu soo dhacdo allihii aadamka abuuray allahaas bari wey maxaa yeele ruux markaad u baahatay albaabka kaa xidhanaya ama weji kuu badelay intaad ku duloobi lahayd rabbulcaalamiin gacmaha u taag isagaa iyaga soo amrahaya soo diraya iyagoo la ordayay kuu keenaya idan waxaan iyagu ay ku wareegaysanhayaan amarka allih iska laha bixiye baa qalbeeda ku tuuraya u geeya hebel hawsha ayadaa inaga soo marray wadaadka ibnu hubayra hawsha sheekhiisii la dhex martay hawl ka soo sheekaynay idan rabbi isku xidha waxba ma waayo waida istacanta haddaad kaalmo u baahatana fastacin billah alla kaalmayso iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wey iyaaka nacbudu ku jira idaa sa'alta fas'al ilaha wey lanna ama e, masalatu e, e, cibaadadu ama ducaaw cibaada ha noqoto ducadu ama ducaaw ha masla ha noqotay cibaadaday hoosgelaysaa masalatu sanaa ha aw masalatu xaaja kulligeed waa cibaado idaa sa'alta fas'al illaah iyaaka nacbudu wanastaciina waiyaaka nastaciina waida stacanta fastacin billaah waa masaladii saddexaadee loo sheegay haddii la kala qaadana haddii isku qabtana labay noqonayaan waclam waxaad ogaataa أن الummata ummadu aadamoo dhanba low ijtamacad hadday ay kulmaan iskugu tagaan calىa an yanfacuuka bishay inay wax kugu dheefiyaan ku taraan lam yanfacuuka ku dheefin maayaan ilaa bishayin shay mooyee qad katabahu اllahu laka rabbi kuu qadaray qadiya qad ruuxii rabbi kuugu dhacay waxaan ka ahayn kuma siinayaan tolkaa iyo soomaliya o dhan isqaado waxaan rabbi kuu qadarin maalinkaad xabiya biyahayd ka hor oon qalin kuugu dhicin ku siin mahayaan ninka muslimka marka alqada walqadar aaminsan geesinibuu ka helayaa kalsooni bu ka helayaa yaqiin buu ka helayaa waxba ay ag iyo waan sigta xabaal qarkeed baan qori ka soo qaaday iyo haddaan kaniin hebel la qilahayn saas naftaaba iga bixi lahayd iyo hebel waxaan anugu xal u adkaysanbu u adkaysan waa naf baxay howlahaasoo dhan socon maaya waxaa weeye iimaan yaqiin yaqiin haddaad qadarka aaminsantahay yaqiin baad helaysa lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak wain ijtamacuu hadday kulmaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaatayanoo kugu dhibaan bishayin dhib iyo dhibaato lam yaduruuka kuma dhibi karan ilaa bishayin qad kataba allahu calayk qad katabahu wuxuu rabbi kugu qoray inuu kugu dhaco oo dhibaaton bay kuu geysan karaan soomaali wey waxay dhaheen wax alla soo dhaafay nagu dhici maayo qaacida jaamica weeye wax alla soo dhaafay oo ilaahay soo garamaray nagu dhic maayadhso sida runtood maaha wax walba waa qadaran waa qoran yahay wey min allahi buu ka yimid asagoon dhicin baa la qoray waalqadar waa inagu hadda ka horkale maraatib buu leeyahay afar ah qadarku ilaahay laga hadlaya tumina bilqadari e, e, khayrihi wa sharihi sad afar waaxood weeye afartaa waaxood mid mid a ah, haddaad rumayn weydo muslim ma tihid laba ka midana waaba mujmac inaadan muslim ahay darajada u koobaad oo u horayso waa maxay waa tan hadda nabigu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam waa inaad aaminto ood rumayso wax walboo dhacaya ama aadama qabsanaya ama makhluuqaad qabsanaya intuusan dhicin ka hor buu rabbi ogaa cilmullaahi asaabiq lijamiici alkaa'inaati wاlxawaadis waa inaad aaminto ilaahay subxaanahu wa tacaala shay walba wuxuu og yahay qabla an yaqaca wuxuu ogaabuuna ku qoray fi kitaabin maxfuud darajada kood marka waa alcilmu saabiq markay marka ku leeyihiin ilaahay wax soo dhaafay ama soo garamaray nagu dhici maayo waa runtooda waxay leeyin wuxuusan rabbi ogeyn oo uusan qadrin inuu dhaco naguma dhacay addaraja alula waa maxay waa cilmu ullahi asaabiq ashaamil lijamiici alkaa'inaat darajada labaad waa kitaabat اllahi lima calima fi lawxi اlmaxfuud ma asaaba min musiibatin fi اlardi wala fi anfusikum ila fi kitaabi min qabli an nabra'aha ina dalika cala allah yasiir ina allaha kataba maqaadira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa الsamaawaati wاlardi bhamsiina alfa sana ciriyo dhul intaan la abuurin konton kun oo sano ka hor yuu rabbi qoray wax walbo adduun ka dhiciyay wax walba wuxuu noqon lahaa wuxuu ilaahay ogaa subxaana wa tacaala buu ku qoray bug weyn oo leeyahy lowxulmaxfuud yaa qoray alqalam fajara alqalam bima huwa kaa'in idan alcilmu الsaabiq الshaamil ljamiic اlkaa'inaat wاlxawaadiث kitaabat اllahi lima calima fi lowxi اlmaxfuud waa darajadii labaad labada daraje ninkii dafira ama inkira ama aan aaminsanayn muslim ma ahee waa gaalgeysa waaweyn biijmaaci salaf saalix lannu ilaahay buu jahl ku xukumayaa iyo wuxuusan rabi adduunka inuu ka dhaco iyo wuxuusan ogayn inuu adduunka ka dhaco darajada saddexaad waa maxay waa mashiiat ullah cumuumu lmashii'a ilaahay hadduu ogaa inaynu uuna abuuri doono xilligaa iyo xilligaa rabbi u ogaa wuxuu ogaana uu meel ku qoray subxaanahu wa tacaala xilliguu ogaa in hebel uu abuuri doono ama waxaa dhici doono uu ogaa marka la gaadho ilaahay waa inuu doono shaygaa inuu dhaco hadduusan doonin ma dhacahayo ma shaء allahu kana wma lam yasha lam yakun wma tashaa'uuna ila yasha allah mashii'aة اllahi mashii'at اllahi rabbi waa inuu doono wuquuca maa calima annahu sayakuun wuu rabbi inuu doono haddaan lahayn darajada saddexa marka waa almashiia cumuum اlmashiia wax walba inuu dhaco ama wax wanaagsan ha noqdo ama wax ina dhiba ha noqdo ama waa cumuum اlmashiia la kala qaadi maayo qolyaa shayga wanaagsanna ilaahay inuu doonuu dhacaa ka xunna rabbi ma doon inuu dhaco beenaalayaal weeye wax walba rabbi waa doona inuu dhaco wuxuun rabinna adduunka kama dhacahaya oon doonaynin inuu dhaco qadaran wa qada'an laakiin waxyaabaha dhacahaya yuu ilaahay qaybna jecel yahay qaybna uusan jeclayn wallahu laa yuxibu alfasaad wallahu laa yuxibu الظaalimiin waaطicu اllaha wاrasul fain tawallow faina allaha laa yuxib اlkaafiriin in allaha caduw lilkaafiriin walaa yarضى lcibaadihi alkufra qul in allaha laa yamuru bilfaxshaa xumaha ilaahay ma rabo laakiin hadduusan fasixin inuu dhaco ma dhici karo wuuna ogaa inuu dhacaayo ilaahay marka shay ogaa inuu dhacaya miyuu diidaya haddii marka waxaa iskhilaafahaya ilaahay cilmigiisii iyo mashaadi baa iska hor aabad iskama hor imanayaan wuxuu rabbi ogaa inuu dhacaayo waa inuu ogolaado inuu dhaco boqornimadaas sidaa keenaysa darajada afraad u dambaysa waa aliijaad wاlkhal wuxuu rabbi ogaa inuu dhacayo meella uu ku qoray uu doonay inuu dhaco waa inuu abuuro u ahaysiiyo tusaale gaban hadda adugu matal waxaa laga yaabaa inaad qorshaysan tahay bild kadib inaad gaadhiso aaddo taa maxaa la yidhahdaa bil kadib inaad gaadhiso aaddo waa mashii'a doonid weeye bishii markay dhammaato haddana waa inaad ogolaato dhaqaaqiiyo boorsada xidhxidhato laba iraada laba mashii'a meesha jirta mid hore iyo mid dambe middan dambea tajadudku galaa taa hore waa saabiqa la tajudata fiiha mashiada rabbina waa labadaa qaybood mid horeoo la socota alqada walqadar la socoto maraatibtiisaa iyo mid damboo tajadud iyo xuduud baa galoo mar walba falkii mucayankay dhicahayo markuu dhacayo ilaahay iraado cusub baa imanaysa iyo mashiic cusub baa imanaysa afartaa darajo weeye labada hore ninkii dafira muslim ma aha waa kii dhihi jira slku naadiru اlqadariyata ay اlmuctazila nufaat اlqadar naadiru اlqadariyata bاlcilmi fain aqaruu khusimuu wain ankaruu wain jaxaduu kafaruu qadariyada kula dooday dheheen cilmiga ilaahay hadday ogolaadaan waa laga adkaaday jabe guuldaraa ka raacday hadday dafiraanna kafaru axmed shaafici ibnu cuyeyne jamaca wasaa odhan jira waa runtood masalo daqiiq waaye masalo daqiiqa sharxibay u baahan tahay masalada waxay salafku ka laakiin hadda kama gaadho labada dambe oo cumuumu mashii'at illaahi wa tacaala ah iyo aliijaadu waalkhalqa ah ahlu qibluhu waa isku khilaafeen oo qolyaa waxay aaminsan yihiin makhluuqaadka qaybo ka mida ah ilaahay ma abuurin subxaana wa tacaala sida mucsila loo tiiriyo oo afcaashooda afcaasha sharka ah ficilka xunee sharkeen khayrka ahayn addoonka abuure mucsila yidhahdaan baa la yidhi ilahay shuqulkuma laha gaalnimana umaysan jeedin waxay u jeeda ilahay aad nasahdaan ood qadistaan oo ilaahay dayrtaan oo xumaanta aad ka waxaan xumaan ahee ficile ama kufria ama gaalnimoa ama zinaa ama been iyo bakti iyo ribe la cabba'a ah. waxaas ilaahay shuqul kuma laha mana abuuro afcaasha ayada addoommuhu samaynayaane addoonka abuurayay yidhaahdeen marka waxaa iskaga khaldamay alficlu waalkhalqu baa iskaga khaldamay ay ku aafoobeen mashiiada laftarkeedu way qaybeen waxay dhaheen wixii xun ilaahay ma doonin wixii wanaagsan unbuu doonay labada marka khilaaf baa geliyeen labadaa masalee dambe ninkii dafira ama ku khaldama in la gaalaysinaya in kale waa masale khilaafiya qowlaan baa ku jira liahli cilm ama labada hore waa masale ijmac wey idan masladii buu ka hadlay nabigu waclam ana اlummata low ijtamacat cala an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka bishayin ila bishayin qad katabahu اllahu lak rabbi kuu qoray jara اlqalamu bihi wain ijtamacuu hadday kulmaan calaa an yaduruuka inay kugu dhibaateeyaan ay kugu dhibaan bishayin ay bidurin lam yaduruuka kuma dhibi karaan ilaa bishayin qad katabahu llahu calayk wuxuu rabbi kugu qoray oo rabbi qali ku riday oo u ogaa unbaa kugu dhici marka qoobgariir iyo dhib meeshamaba yaalla wey maxaa yeelay ruficat alaqlaam wajafat الsuxufu waablagu kinaayatin fi lcarab bay dheheen haddii xadiidka sharcaayey nabigu waa wuxuu la soo sheego dhanbu nabigu ku gebagabeeyey ruficat alaqlaam waa jafat suxuf waa kinaaya shay walba in qadaai qadar uu ku dhacay oo dhammaaday marka wa lagu rafaaday meesha ma yel ruficat alaqlaam qaliinyadii baa laga qaaday waraaqii lagu qorahayo qalinku waa arta marka qorahayso saan laguma hayo waa lagu hayaa soo maaha haddii laga qaado waa dhammeeyo wey wadaadou mar kale ku noqo inaad dhahda mooyeene taa dhammaatay waa laga qaaday wey haddii laga qaaday goorma wax la qoraa inta wax qoyan yaha wax laga dabageeyaaye mar haddii la timbareeyo ama ay qallasho meel wax laga raaciyay ma jiro wey wajafat way ingegtay asuxuf اlmaqaadiir waraaqihii iyo xaashiyadii maqaadiiru khalaa'iqi lagu qoray iyo khadii lagu daadshay lagu qoray ingegtay qalinkiina laga qaad bimacnaa waa maxay wax walba oo dhacaya waa qoran yahay waa qadaran yahay waa qorshay cilman kitaabatan mashiiatan iijaadan wa khalqan marka wax aan rabbi soo marin kugu dhici maayo hala nasta wey rawahu tirmidi tirmidi waa xadidka soo saaray wa qaala xadiiun xasan wa fii riwaayati hayri tirmidi cabdi bn xumayd hayrkii riwaayadii tirmidi qaybta hore ahaydee riwaayadaan tirmidi axmed iyo cabdi bn xumayd iyo hayrkood waxay soo saareen ixfad illaha ilaahay ilaali xuduudiisa waajibaadka ilaali tajidhu waxaad helaysaa rabbi amaamakaad ka helaysaa tacaraf ila allahi ilaahay aqoonso oo isbar fi rakhaa'i xilliga berisamaadkaee barwaaqada yacrifka ilaahay wuu ku aqoonsanayaa oo abaalka waa ku haynayaa fi shiddati xilliga dhibaatada ay dhacdo wax la yaqaano weeye ilaahay subxaana wa tacala intaad nabadda qabto eed barwaaqada ku jirto ee hawshu kuu toosan tahay ilaahay caabud weeye ilaahay ka cabso weeye wanaagga ku haga xumahana ka leexo maalinkii aad dhib ku ilaahay abaalkii buu ku hayaa in allaha laa yudiicu ajra man axsana camalan wey waclam ogow anna ma akhطa'aka wixii ku gafa ee masaa'ib iyo maqaadiira lam yakun ma ahayn liyusibin kugu dhicilaa maba ahayn sadaqay ugu baxday iyo waan sigtay iyo meesha haddaan taagan lahaa feedhahay ishaandhay lahayd iyo hawlaha waxba kama jiraan wey ayb anna maa ahta'aka wixii ku gafa lam yakun ma ahaynba liyusiiba gebi ahaanba mid kugu dhaca laguma qadarinba ee afka hagaajiso adugu af ku hadal ilaahay baan qadarin inay dhacda dheh wamaa asaabaka wix ku haleela oo dhibaatana lam yakun liyukhti'aka midku gafa ma ahay midku gafi lahaa ma ahay wixii kugu dhacana gebi ahaanba waxbood la timaaddo waxaa weeye kuguma dhee kuma gafeen kuma gafeen wey idan waclam waxaad ogaataa ana anasra guushu maca asabri dulqaad bay la jirtaa guul ma timaado aan sabar lahayn waxaan loo gegsanin lama helo waxaan loo sabrin lama helo ana anasra maca asabri wa ana alfaraja kurbafaydidu iyo naxariistuna maca alkarbi kurba markay timaadyay timaada kurba hadday timaado faraj baa ku xiga weeyaha qoobgariiri saan lagu abaaday oo la rogmana moodin idan وأن الفرج تفriiج الكروب walbahaarka iyo amiga hamiga oo layska faydaay maca اlkarbi ayuu la jiraa yani waa maxay kurba hadday timaado hamoodi in lagu abaadayo lagu tegayo dhibaato in lagu tegayo muslimiintu intay niyo gaabsadeen oo ay qoobgariireen iyo waxay dhaheen adduunka xilli la rogaya wey adduunka isku dhammaa meelaha ilahay nasri ka keenay bashaa'iru nasriga meela ka cifaayaya xoogow hadda waan soo baabulkacsanaynaa waan yar gelgelinaynaa waa dhoweydna waxaa weeye naftabana ag taallay ma tamise maaha ha moodina somaali waxay dhaheen eh, cabsi baa arla ekayse col ma ekeeyay dheen col haddii meesha dhib lagu sheego maaled gobadh baa meeshan lagu afdubo waa la gubay adoo soodsii joogaad qobgaririis adoo nairobi ka baxsan baad adnaamaa lagaa gubaa ku wax gubahaya meelaha inay fadhiyaan baad masaajidka ay taagan yihiin waydhe marka cabsibaa arla ekaysee col ma ekeeyo kii dhibka qoday dhibka wada meel unbu joogaa laakiin cabsida waxay gaadhaysaa adduunkii yacni wax walboo kurba dhibaato walboo timaad mid diineed mid adduunyo faydid baa daba taalla ilaahay waa faydaya subxaanahu wa tacaala wa anna maca alcusri shiddada iyo culayskee dhibka waxaa la socda yusran fududay min allahi subxaanahu wa tacaala daalec naazil baa adduun ku soconaya hal xaala haddii dadku yasi iyo qunuud baa ku dhico oo diinkaa laga baxahaya haddii hal xalo wanaagsan lagu wadana kibir baa iman oo baqi baa iman walow basata allahu risqa licibaadihi eh, la baqow fi lard addoon faqrigu dan u yahaa jirta nabigaa sheegay addoon inuu faqriga ku jiro ay maslaxa u tahay baa jir alla ogyahay marka oon xoolo badan la siinaynin intuu marka baahan yahay masaajidka gelahayaa safka hore ku tukanhayaa qur-aankuu akhrinhayaa alluu baryahayo waa ilmaynhayaa wixii yaray horu wax ka bixinayaa ilaahay buu isku xidhayaa maalinkuu waxeelo tay buu xidhan laba arki maayo meeluu ka baxay soo ma ogidiin dadka noocaasa ilaahay baa mascuuda ka warqaba mid asagu xoolaha u dan ah haddii faqri uu arko wuuba gaaloobiba ninka la yidhi mid reer macalema tukati xorba mihi maxaan ka tukan buu gabadhna mali geella malhi maxaan ka tukadaa waa aafo qolya waxaa jira iyaguna khatar ku tahay faqrigu ku gaaloobayaba oo ilaahay masxadu uu ka dhigay inay waxun gacanta ku hayaan mid baa cudurku dan u yahay oo inuu sariirtaa jiifo oo iska qufaco oo nabar iyo laxaw lagu sii oo ilaahay u yidhaahdo igu tufaay u hayo dantaasaa u ah allaaddoon walba waxaan ka wadaa oo nabiguu sheegay addoon walba dantiisa iyo allah kaa yaqaan wuxuu rabbi kuu qorsheeyey uu kala maagay ha ilaahay ha tuhmin wa tacaala sidan ba ina maslaxa kuu laga yaabaa waxaad heraadinna haddii lagu siiyona aad ku gaaloobi lahaydba wa anna maca alcusri yusra alraabi xadiidka afraad can anas bni maalikin asagoo aan ku gebagabayno insha alla wuxuu uhi saxaabigaas xadiidka hore muraaqaba xaggay kaga jirtaa ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ixfad illaaha yaxfadka tacaraf ilallahi fi raqa yacrifka fi shidda can anas ibn maalik radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi anas inakum taabiciinow ardayda dambe ee wasagu soo gaadhayla tacmaluuna waxaad samaysaan acmaalan arrimo iyo acmaal baad la timaadaan hiya ayadu addaqu ka fudud fii acyunku indhihiinna idinka saad aaminsantihiin min ashacri tinta ka fudud waa taxqiir iyo istikfaaf baad ku samaynaysaan dunuub inakum latacmalu acmaala min adunuub wey dunuub baad la imanaysaan idinku aad fududaysanaysaan idinla fudud o idinkala fududtin miiq idinkala fudud kunnaa nacuduha annagu waxaan ku tirin jirray calaa cadi rasul xilliga nebi maxamed min almuubiqaat ay ilmuhlikaat dunuubta waaweyn ee dadka halaagta ee naarta gelisay annaga noo ahaan jirtay rawahu lbukhaari fii riwayat lbukhaari waxaa ku sugan in kunnaa lanacuduha in kuna lanacuduha waxaanu ku tirin jiray calى cadi rasul sal slam min almubiqaat riwaayo uu leeyahay mahdi bn mamun u wariya isagu waxaa ku timid kuna nacuduha wanaxnu maca rasul min alkabaa'ir meesha min almubiqaat ah, min alkabaa'ir kii la weydiiya ibn cumar iyo xudayfa la yidhi boqoradii umaradan u gelaynaa markaasaan war wanaagsan ku farxaan baan sheegaynaa markaan ka soo tagnana warkii war ka bedelan baannu sheegaynaa waxay yidhahdaa annagu markaan nabi maxamed la joogna hawsha noocaas ee reermagaalaynta ah nifaaq iyo munaafnibaa annaga noo ahayd idinku hadda waxay idiin tahay ma aqaanu yidhi reermagaalnimo xariifnimo iyo ilbaxnima inagu inoo tahay hawsha ayadaa ninka runta ku soo taagno doqon waalika waaba reeraha qaraadba adduun kuma noolaan karo dadkiisi ma joogaa baa laleeyahay idan wuxuu ka digayaa saxaabigu altaxqiiru bilmacaasi iyaakum wamuxaqaraat اdunuub nabigu waa yidhi xadiis saxiix ad garanaysaan iska ilaaliya dunuubta la fududaysto waata lagu halaagsamo caaishan yaa caaisha iyaaka wamuxaqaraat اdunuub faina lilaahi طaaliban laha waa la daba taagan yahay waa lagu xisaabtami xisaab bay geli waa laisku cadaaba iska ilaali ha fududaysanin wataxsabuunahu hayinan wama cind allahi caiim ta kugu daran wey alistikhfaaf bilmacaasi waa ta ogu daran sakiiro yar baa laga intaad fudaysato in isku bednood gaalnimo isu beddesho xanafiya waxay dhaheen ninkii dembi yar sameeya ilaa ka doobadkeen oo maxaan ka tago wax iska fuduwa simbal weeye waa kaafir bay dhaheen waa licib sakiire nagadaa nagadaa baa tihi weysadaa la raacin doonaaye maxay isu beddelaysaa fududaysi baa ku jiray dhaheen idan hoostay kaa xariiqayaan aduu ictiqaadsanow wuxuu in ilaahay dunuud ugu dhaafayo laakiin yaan lagaa dareemin dhaqankaada iyo afkaada iyo adinkaada fudaysi aad fudaysanayso lann allaad caasinaysaa aljur'atu cala allahi waa khatar waan la iska ilaaliyo wallah subxaana wa tacala aclam